بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث الخامس حديث كيشنات مروي عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حاسكيسي أه ayaa laga wariyey caaisha laga wariyey radia allahu canha qaalat inay tihi caaisha qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waaalih wasalam rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa wuxuu yidhi man axdaa fii amrina haada man axdaa qofkii soo darisiiyo oo keenaa oo ku soo daro fii amrinaa amarkeennaan oo amru diin ah haadaa oo kan ah amarkeennaan oo kan ahoo amru diin ah qofkii ku soo daro maa shay ku soo daro shay ku soo daro shaygaasoo laysa minhu aanan diinkeenna arrinkiisii ka mid ahayn qofkii ku soo daraay fa huwa shaygaas oo ziyaadada ahee diinka lagu soo kordhiyey raddun ay marduudun calaa saaxibihi saaxibkiisaa lagu radiyey oo lagu celinayaa bimacnaa laga aqbali maayo wey qofka ku soo daro diinkan waxaanan ka mid ahaynoo nebiyullaahi moxamed uusan ogeyn diin dadka uga dhigaahi nebigeenna wuxuu leeyahay waa marduudun calaa saaxibihi saaxibkiisaa lagu celinaya lama aqbalayo xadiidkaas rawaahu اlbukhaariyu wa muslim imaam اlbukhaari imaamu muslim ayaa wariyey wa fii riwaayati limuslimi macnaha riwaayadaas waa mutafaq calayhi waa laakiin muslim riwaaye uu la gooni noqday oo bukhaari kala gooni noqday ayuu musanifka inta noogu sheegi wa fii riwaayati limuslimin riwaaye ou muslim wariyey oo isla caaisha laga wariyey laakiin uusan bukhaari la warininna dhexdeeda waxaa ku sugnaa xadiidkan baa ku sugnaa oo ahaa man camila camalan man camila qofkii sameeyo oo camal falaahi camalan shaqo qabto camal buu sameeyey camalkaasoo laysa calayhi amrunaa arrinkeennana aanan ka mid ahayn dushiisa uusan ahaanin oo amarkaasna amru diin loo jeedo fa huwa shaygaasi raddun ay marduudun calaa saaxibihi waa lagu celiyaa saaxibkiisa dib baa loogu celiyaa laga aqbali maayo ilaahay ma aqbalaya subxaana wa tacaala xadiidkaas oo labadaa riwaaye ka kooban waxaa weeyaan riwaayada hore bukhaari iyo muslim baa wariyey waa min xadiidi alqaasim ibnu muxamed can camatihi caaisha radia allahu canha wuxuuna ka wariyey eedadii oo caaisha ah ayuu ka wariyey caaisha markaa xadiidkaas laga wariyey oo man axdaa fii amrina haada ah oo riwaayada mutafaqa ah wuxuu leeyahay alfaad kala duduwan alfaad mukhtalifoo iskhilaafsan ayaa lagu soo arooriyaa laakiin kulli macnaheedu uu isku dhow yahay mutaqaarib ay yihiin alfaadiisu yaa lagu wariyaa waxaa ka mid a ah alfaada la wariyo man axdaa fii diinina maa laysa minhu fahuwa raddun meesha fii amrina haada la yidhi waxay riwaayo kale ku bedeshaa qofka ku soo daro fii diinina diinkeennaan ciddii wax ku soo ziyaadiso ku soo dartaahi maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn fahuwa raddun riwaayadaasna waa riwaayada mutafaqa calayhi ka mid ah alfaadeeduna ay kala bedelan tahay fii amrina hada bedelkeeda waxay warinayaan fii diinina diinkeennan ayay warinayaan xadiidkan marka waa xadiid yani sida uu leeyahay alxaafid ibnu rajab raxmat ullaahi calayhi shaarixu kitaabkan hamsiin xadiid noo sharxay wuxuu leeyahay wahada alxadiidu aslu cadiimu min usuuli اlislaam yani xadiidkan waa asal weyn oo usuusha islaamka ka mid a asal waxaa la yidhahda waxyaalaha aasaaska ah diinkanba asal u ah weeyaan wuxuuna wuxuu leeyahay wa huwa kalmiisaani lilacmaali fii daahiriha xadiidkan waa miisaan soo miisaanka wax laguma miisaanto oo cadliga sooma tuso markii wax la miisaamayo yacni ashyaada mawsuunka ah oo daahirka markii la miisaamo yacnii waxay tusaysaa cadaaladiisay muujinaysaa marka xadiidkan wuxuu leeyahay waa miisaanu liamaali lilacmaali fii daahiriha camalka daahirkaa dadku ay sameeyaan camalka la samaynayo diinta ah ayuu miisaan u yahay oo asagaa lagu miisaamaya miisaanka waa taqaanaan kiilaa halkan la saara laba darafuu leeyahay laba kafadood kafadna waxaa la saaraa kilogaraamka hadday kiilo tahay hadday nusu kiilo tahay hadday rubuc tahay hadday ka yar tahay baa la saaraa kan kalena shaygaa lagu miisaamaa inay isla ekaadaan marka kan waa miisaan xadiidkani camalka dadka ay samaynayaan buu miisaan u yahay sida wuxuu leeyahay xadiidka inama alacmaalu binniyaati oo xadiidka ugu horreeyey ahaa ou miisaan u ahaa miisaanu lilacmaali fii baatiniha acmaasha qarsoon oo qalbiga niyada ku xihan siduu kaa xadiidkaas miisaan ugu ahaa iyo camalka daahirkana kan miisaan ugu yahay saasuu odhanaya maxaa yeelay camal kasta kulligii xadiidkaas inama alacmaalu binniyaati wuxuu ka hadlayay shaqo kasta kulligeed oon allah subxaanahu wa tacaala loola qasdin wejigiisa aan ilaahay dartii loo samaynin inuusan saaxibkiisa wax hawaaba ka helaynin ayaa xadiidkaasi uu tusayey weeyaan kanna wuxuu tusinayaa xadiidkani camal kasta kulligii oo aanan amarka allah iyo amarka rasuulka aanan kam ku sugnayn yacnii aanan ka mid ahayn in saaxibkiisa aan laga aqbalaynin oo marduud uu yahay maxaa yeeley miisaankii ma una soo marin lama saarin miisaankaasi weeyaan xadiidka noocan oo kale ah oo waxyaalaha bidacda ah oo dadku ay la yimaadaan lagu reebo lagaga celiyaa lagu lagu radiyaahi way tiro badantaa nebiga ka sugnaata calayhi salaatu wasalaam aahaarta salafkeennina aad bay u badan tahay waxaa ka mid ah xadiidkii curbaad ibnu saariya aakhirkiisa oo abu daa'uud iyo kheyrkiiba ay warinayeen wuxuu nebigu yidhi wa iyaakum wa muxdathaati alumuur ilaa waxaan diinka ka mid ahaynaa la diidanaa waa marduud la yidhi lama aqbalayo idinka iyo waxaan idiinkala digayaa waxa gadaal laga keeno diinka laga dhigo markaasuu nebigu yidhi fa ina kulla muxdaatin bidca wax kastoo gadaal laga keeno waa bidco weeye oosan nabigeenna ogeyn salawaatu wasalaamu calayh bidco kasta kulligeedna waa dalaaluu yidhi yani sidaas wa kullu bidcatin dalaala wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta kulligeedna waa dalaal iyo baadi weeyaan waxaa la mid ah xadiidkii yani khudbada nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu khudbada akhrinayo oo ku bilaaban jiray khudbatulxaaja la yidhaahdo wuxuu ku bilaabi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam fa ina asdaqa alxadiidi kitaabu ullah wa khayra alhadyi hadyu muxamadi sala allahu calayh waali wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar saasuu dhihi jiray hadalkan ugu wanaaga badan waa ilaahay kitaabkiisa hanuun midka ugu khayr badanna waa kii nabiyullaahi moxamed ilaahay uu usoo dhiibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrimaha midda ugu sharta badanna waa wax gadaal laga keeno oo nebiga markuu ilaahay oobsaday kadib dadka diin looga dhigo muxdaa kasto wax kastoo gadaal ka yimaadana bidcuu nebigu ku tilmaamay bidcana lama kala reebin dhammaanteed oo kullu bidca lafdiga kullu la yidhaahdo min alfaad alcumuum uu ka mid yahay alfaada caamka loo isticmaalo kullu bidca lama kala rabin bidc dhanba waa dalaalo ku tilmaamay baadi baa la yidhaha marka wax la yidhaahdo bidca xasana iyo bidca sayi'a loo qaybiyo ma jirto wax jira ma aha bidca kulligeed waa dalaal oo fi ah diinka wixii bidco lagu soo daroo dhan waa baadi weeyaan dalaal kulligiina naarta ayuu nabigeen ugu goodiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka yacni xadiidkan marka waa xadiid cadiima weyn weeye xadiidkan waa xadiid miisaan weyn camalkao dhan lagu miisaamo weeyaan walidaalika riwaayadan dambe oo imaamu muslim oo wariyey oo ah man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun ayaa waxaa la yidhaahdaa waxay ka caamsan tahay riwaayada hore tanaa ka caamsan maxaa yeele riwaayadan macnaheedu waxa weeye dambe qof kasta oo camal sameeyo camalkaasi ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo dadka ay mucaamaloodaan ha noqdo ama kayrkeed ha noqdo aanan waafaqsanayn calaa amri illaahi wa calaa amri rasuulihi sala allahu calayh wali wasalam amarka alley amarka rasuulka aanan waafaqsanayn inuu noqonayo marduudun calaa saaxibihi waa lagu radinaya saaxiibkeeda lagamana aqbalayo laga aqbali maayo arrintaasuu tusaya xadiidkan wuxuu leeyahay waxa la yidhaahda mantuuq iyo mafhuum manduuq waxaa waa waxa yacni lagu dhawaaqo lagu hadlo malfuudka ah oo xadiidka laga arkayo mafhuumna waxaa la yidhahdaa waxa laga fahmaya xadiidkan xadiidka manduuqiisa yacni shayga ou xadiidku ku hadlay manduuqiisa waxa weeye camal kasta kulligii oo insaanku uu camal faloo shaqeeyo oo aanan laysa calayhi amru shaarici allah iyo rasuulkiisa iyo aanan amarkooda ku sugnayn inuu yahay xadiidkaas camalkaasi inuu marduud yahay uu xadiidka mantuuqiisu yahay mafhuumka laga fahmaya xadiidkaasi muxuu noqonayaa camal kasta kulligii oo calayhi amru llaahi wa amru rasuulihi amarka uu ku sugan yahay allah amarkiisoo la qaata lagu sameeyo rasuulka amarkiisoo la qaata lagu sameeyaa inuu hayru marduud yahay aan la radinaynin oo la aqbalayo camalku markuu sunnada waafaqo kitaabka ilahay sunada nebiga markuu waafaqo waa maqbuul marduud ma ah mafhuumkiisana ka ayaan ka fahmaynaa weeyaan sidaa darteed cibaadada yani culummada waxay muttafaq ku yihiin culummada muslimiinta waxay isku waafaqeen oo isku khilaafin inaysan cibaadada ansaxaynin ilaa la helo laba arrimood in la helo labada arrimoodoo cibaadada lagu aqbalaa labada arimood waa kuwe alkhlaas wlmutaabaca la yihahda ikhlaas inuu qofku sameeyo oo camalkan aad qabanayso ilahay dartii a u samayso oodan wax kale dan kale aadan u samaynin adduunya ku doona aadan u samaynin muraad kaloo leeda ha lagu ammaano aadan u samaynin sheikh fulaan ha lagu yidhaahda iyo maarata caalim hebel lagu yidhahda aadan u samayn iyo riyaa alla dartii keliya inaa camalka u qabato ikhlaas w ilaahay bas inaa ula jeedo iyo in mutaabaca laga helo nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu raaco markii camalkaas labadaa shay laga helo waa maqbuul wey ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala mutaabacadanoo ma xaqiiqowdo mutaabacada lafteeda markii la yidhaha nebi moxamed ha lagu raaco lix arrimood lix arrimood waa in maaragtay muwaafaqada shareecada lagu waafaqayo waa inay lix arrimood la helaan waa in lagu waafaqaa shareecadii lix arrimood baa la rabaa in lagu waafaqo kan koobaad waa maxay sababta inaad ku waafaqdo shareecadu waxay sabab ka dhigtay inaad sabab ka dhigto ood ku waafaqdo waa lagaa rabaa kan labaad jinsigaa lagaa rabaa jinsiga aad cibaadadan u samaynayso waa in jinsi shareecadii ogoshahay uu noqdo kan saddexaad qadarka iyo miqdaarka iyo cadadka aad samaynayso qadarkana waa inaad ku waafaqdaa shareecadii inaad ku waafaqdo kan afraad kayfiyada iyo habka aad u samaynayso waa inaad ku waafaqdaa kan shanaadna zamanka la samaynayo cibaadadan waa inaad ku waafaqdaa kan lixaada ugu dambeeyana makaanka cibaadada lagu samaynayo waa in shareecadii aad ku waafaqdo weeyaan lixdaas markii la helo ayaad camalkaagu maqbuul noqonaya muwaafiq lishariicat illaahi buu noqon shareecada alla mid waafaqsan buu noqoni haddii uusan lixdaa arrimood uusan camalkii waafaqin ama midkood uus khilaafo camalkaada waa baail saaxibkeedana wuxuu noqonaya marduudun calayhi waa lagu radinaya camalkaa baailoo noqonaya camal bunoo noqonaya miaala baa soo qaadana sababkao kale aan bilowno sababka waxaa la yidhaahdaa waa in shareecadii lagu waafaqa baa nale maalan shareecada islaamka acyaada meeqo ciidooday noo samaysa meeqo ciidaa naloo sameeyey laba ciid baan leenahay ciidulfiri oo hadda aan soo dhaafnay iyo ciidul adxaa insha allah hadduu rabbina gaarsiiyo mustaqbalkeenna ah labadaa ciidoodaana loo jideeyey hadduu qofku yidhaahdo maalan sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale raxmat ullah calayhi oo uu ku sharxayo xadiidkan wuxuu leeyahay muslimiinta beder bay guulaysteen mushrikiintay ka guulaysteen ayagoo cadad yar ah iyo mushrikiin kufaar ka tiro badanoo reer makaada ka adkaaday maalintaa intisaarka muslimiintu heshay haddii la yidhaahdo aan ciid ka dhiganno oo dadku ciid looga dhigaahi camalkaasi waxa weeyaan oo maalinta ciidda laga dhigaayo oo ciidihii kale laga wareejiyo wuxuu noqonaya marduud calaa saaxibihi sababtu waxa weeye sabab ciid looga dhigaahi meesha ma taallo shareecadii ma jidaynin nebi maxamed ma ohan jidaynin ma dhihi beder ha loo dabaaldego mausan ohan waxaa la mid ah ciidaha kaleetoo dhanba ciidulmawliidka oo kalea la mid ah mawlidka ciidaha la dhigo waad aragteen fantasiyaa la sameeyaa awr iyo geel baa la raacaa nairobi waad ogtihiin fardaa lasoo qaataa gawaarib iyo dadkiiba dhar cusubaa lasoo qaadana cunaa la karinaya waa nooc ciid ka mid ah wey waa adig waxaa jidaysay wey nabigeenna ciid kama dhigin salawaatu wasalaamu calayh waa mukhaalafa wey waxaa la mida ah waxa ay dadku sameeyeen ciidulwatanka la yidhaahdo wadankaa maalintuu isticmaalka xorriyadda ka qaatay ha loo dabaal degaa leeyahay waa ciid baa laga dhigaya iyo wixii lamid a ah waxyaalahaasoo dhan sababka ciiddii loo jideeyey bay khilaaftay sidaa darteed fadli ajar ka heli maayo qofka hadduusan ku dambaabin markuu diin dadka uga dhigo weliba markii diin looga dhigo waa ku dambaabaya weyaan jinsiga waxaa nidhi waa in jinsigii shareecada lagu waafaqaa baa nidhi maalan ciidul-adxaa oo kale ciidul-adxaa waxaana loo jideeyey udxiya xoolo in la qalo xoolaha la qalayo waa naloo sheegay waa bahiimat lancaama la yidhahda waa geel in la qalo lo la qalo ari la qalo ayaa laga dhigay haddaa faras qasha ka waran faras baan dadku qalo ilah ugu dhawaanaa tiraahdo jinsigii la rabay in la qalo sooma aadan khilaafin laga aqbali maayo haddaa tira digaagan qalaya udxiyo ka dhiganaya lagaa yeeli maayo sababta nabigeena ma qalin salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka jinsiga haddaa ku khilaafto waa marduud waa lagugu radinaya laga aqbali maayo weyaan qadarka baa nidhi yacni xagga cadadkaa loo jeedaa tirada in shareecada aad ka waafaqda baa la rabaa maalan tusaale ahaan waxa weeye nabigeen wuxuuna baray weyseqaadkii weyseqaadu weyse qaatay xubnihii wuxuu dhaqay saddex saddex wejigiibuu dhaqay saddex jeer gacantii midigtou dhaqay gacantii bidixdou dhaqay saddex saddex jeeruu dhaqay markii uu dhammaystiray nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam axmed iyo nasaa-i ibnu maaja ay warinayaan wuxuu rasuulku yidhi man zaada calىa dalika faqad asaa'a watacaddaa wadalm qofkii saddexdaa ka ziyaadiyo oo afar ka dhigo ama shan ka dhigaayo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqad asaa'a wuu xumeeyey shay su oo xun buu la yimid watacaddaa wuu xadgudbay oo sohdintii loogu talogalay buu dhaafay wadalama dulmina waa uu sameeyey ayuu odhanaya marka saddex baa loogu talagalaya haddii aad ka dhigto yacni eh, muxuu ahaa afar aad ka dhigto midda afraad laga aqbali maayo waa laguu radinaya weysadaydan sii badinayaa oo afar baan ka dhigi ama shanaan ka dhigi waa waa waa laguu radina laga aqbali maayo kayfiyada in lagu waafaqa baa nari kayfiyada waxa weeye habkii loo weysaysan jiray nebiga gacmuhu dhaqan jiray sanka iyo afku hal mar biyo ku wada shuban jiray laba jeer saddex jeer wejiguu dhaqi jiray gacanta midigta gacanta bidixda madaxa markuu masaxayo hal mar intuu yihaahdo ou halkaa wejiga ka bilaabo halkaa qadaadka inta geeyo buu haddana soo celin jiray dhagahana la masixi jiray markaa kadib uu lugta midigta lugta bidixda ayuu dhaqi jiray kayfiyada haddaa khilaafto oo aad gadaal lugaha ka soo bilowdo oo aad wejiga ku geyso waxaa weeye waa dulmi baad la timid waad khilaaftay nabiga kayfiyada ku khilaaftay oo la yimid laga aqbali maayo waxaa la mida kayfiyada salaada oo kale way kala horeysaa qiyaamka u horeeyo oo inaad istaagi maaratay aad ku xirato takbiirat lixraamka lagaa rabaa qiraa'ada ku xigto markaa kabacdi aad rukuucdo haddaad sujuudda ka soo ka waran marka allah bartan aad sujuudda aad soo noqoto tira markaasaan rukuuci markaasaan istaagaya salaadaada waa baatil wey ma jirto weeyaan iyadana marka kayfiyadii baysan waafaqin kayfiyadii nabiga u tukaday ayay salaadaadii khilaaftay waxaan idhi midda shanaad waa in zamanka lagu waafaqaa zamankii waa in shareecada lagu waafaqaa oo maalan duhurkii waxaana loo jeedayay bacda zawaal qoraxda markay bartamaha ka leexato inaan tukano casarka waqti buu leeyahy maqribka waqti buu leeyahy cishaha waqti buu leeyahay salaada subax fajarka waqti bay leedahay haddaan idhaahdo barqadii iyadoo afar saac shan saac tahay duhuran tukanaya haddaa idhaahdo ma layga aqbalaya maya waa waad ku khilaaftay cibaadadaada laga aqbali maayo waxaad ku khilaaftay xaggii zamankii waqtigii baad ku khilaaftay waa marduudun calaa saaxiibi sharcigiibuu khilaafay laga aqbali maayo xagga makaanka makaankii maaragtay meeshii oo yani shareecada ay wax u jidaysay haddii aad ku khilaafto ayana sidoo kale laga aqbali maayo maalan waxaa ka soo qabataa tawaafka oo kale awaafka xaggee loogu talagalay bayt ullahi alxaraam kacbadaa la awaafa kacbada haddaa ka wareejiso tidhaahdo sheekh fulaan qabrigiisaan tawaafaya haddaad tidhaahdo ma laga aqbala sida soomaalida haddee dadka naga ay sameeyaan ee turuqa suufiya ay samayso qaarkood ee qubuurta dawaafaan wax cibaado ma aha lagaa aqbali maayo iska daa taas weliba iska daa waxaad tidhaahdaa haddii aad tidhaahdo ictikaafka oo kale ictikaafka xaggee loogu talagalay masaajiddaa lagu ictikaafa haddaad tidhahdo gurigaan ku ictikaafaya ama madrasadeedii iskuulkii aan dhiganaya ku ictikaafaya ma laga aqbali ajarkii ictikaafka masaajidka ma helaysaa ma helaysid makaankii baad ku khilaaftay sidaa darteed laga aqbali maayo waxyaala hadda hariibahoo soo baxay waxaa jiro oo dadka runtii inay ku baraarugaan u baahan dadkuna hadda ay isku dardaraano macruufa soomaaliya laga sameeya hadda ayaa jiro oo wax cusuba hore u jiri jirin dadkeennu aysan samayn jirin dad wadaaddo sheeganaya ayaa waxay sameeyeen baa la yidhi wax kacbo u egay ka sameeyeen ma muqdisha ma meel kala ma aqaano shay kacbo u eg ayay sameeyeen waxay ku leeyihin dadkan waxaan baraynaa qaabka loo xajiyo markaasaa odagii inta dharka loo xiro dharka cadcaddaa inta loo xiro ku wareega halkaa la leeyay qaabka kacbada loo samey ku wareegay leeyihin waa ibtidaac fi diin sacyi bayna safa walmarwa ilaa marka dambe haddii la daayo aan la radinin marka dambe caamada halkaanayba xaj u arkaysa way ku xajinayaan maxaa ka raadinayna ay ku marka waa bidco wey waa shay ibtidaac fi diin waa sawiradooday soo gelayaan sooma arkin waad aragteen ma malaynaha waad aragteen way sameeyaan odayaal oo soomaaliyahoo wareegayo iyo gabdho islaamo xijaab qabo oo saa u dawaafaya bay keenayaan iyo wax lamida wey waxaa kaloo la ii sheegay meel halkan kenya dhexdeeda yacni nin baa shiikaa dadka wuxuu baray qaabka janaasada loo dhaqo oo kale hal mar baray wixiiba caado laga dhigtay markaasaa qof walba maalin inta la keenaa leeyahay ardadaa kitaabka janaaza la bara markaasaa wadaad la seexina markaasaa la dhaqaa wadaadkiibaa la dhaqaa isagoo nool markaas isagoo nool la karfana kafan la gelina oo markaasay caado ka dhigteen waxaasay samaynaya dadkii baraya waxyaalo badan oo yacni maaragtay oo oo shay cusuba bay ummaddii maaragtay u keeneen oo diinkeenii inay dad badan nima dhinac laga goosanayo diinkii hadba dhinac laga goosanayo marka in yac laga yidhaahdo way dadkaasoo kale laga celiyo ayra wardaaya diinka saan ma ahane in laga joojiyo waxaa soo geli karo xagga beeca iyo shiraha wuu soo geli karaa maalan waxaa ka mid a ah, hadda shareecada waxay xukuntay markii salaada jumcaha waxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascuu ilaa dikr اllahi wadaru lbeyc beecii ka soo taga baa araha ka qaada mar haddii jumcada aadaanka dambe la aadima aadaanka hore maaha aadaanka dambe mimbarka uu imaamku fuulo baaca waa xaaraam dadka ay jimcada ku laasimtay ku waajibtay inay baaca ay waxgadaan ama wax iibsadaan waa xaaraam weeye marka taasoo kale wuxuu noqonayaa waxaad khilaaftay shareecadii baad khilaaftay beecaadu marka baail wey waa beec buray weeyaan ma caqdigiisa ma ansaxayo maxaa yeele waa mukhaalif liamri illaahi wa amri rasuulihi sal allau alay wasalam allah rasuulkiisa amarkiis qofku khilaafay weya laakiin qofka aan jimcada ku laazimin sida dumarkao kale ma iibsan karaan ayaga id shida kumale ayaga jimco lagama rabo haweenkao kale lagama rabo waa iibin karaan waa gadan karaan weya waxaa la mida ah nikaaxa nikaax bilaa weli oo kale in gabar la iska meersado ayadoo weligeedii ou nool yahay oo muslim ou yahay oosan ridoobin aya gabadhuna isma mehrisaba gabadhu wilaaye ma leh walaayo marna ilaahay ma siinin maxaa yeeley nabigeena wuxuu leeyahy laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidka abu daawuud ibnu maajah iyo tirmidi ay warinayaan nikaax maaragtay ma ansaxayo bilaa weli marka qofkii yidhaahdo waxa annaga soomaalida qudbasirada loo yaqaano ama masaafada la yidhaahdo gabar inta lala carar laiska soo mehersanayoo kale diinteennu nabiyullahi maxamed diinta ogaa kamid ma kamid ma aha waa mukhaalafa lishariicati illaahi wey shareecada alloo la khilaafo waxyaalaha mukhaalafaadka ka mid a waaa waxaa la mid a haweenta adiga aad qabto haddii inaad kala tagtaan ay noqoto ayadoo xayd qabta inaad furto adoo ayd ayadoo xayd qabtoon daahir ahayn inaad furto waa hay waa waa ibtidaac wey bidco wey waa mukhaalafa lisunati rasuuli اllahi sal alay wasalam laakiin dalqadu ma dhacaysaa mise ma dhacayso masalada isku khilaafaa laakiin sida raajixa way dhacaysaa weya ayadoo xayd qabta haddaa furto dalqada way dhici sida raajixa laakiin bidcaad ku dhacday maxaa yeele miisaankii shareecada ay u dhigtay baad khilaaftay waa taasoo kaleba ka mid ah weyaan waxaa la mid a ah gabadhiiyo aahira xaaskaagiiyo aahira uhrig hadda xayd ma qabto waa aahir laakiin uhrigaasaad ku kulanteen adiga xaaskaagii oo jimaac idin dhex maray ayana inaa furto laguma ogola lama ogola ilaa xayd uu ku dhaco oo ay ka qubaysato oo markaa kabacdi adoonan u tegin aad furto ayaa la rabaa sunnada taas weeyaan laakiin daahir ayadoo ah oo daahirkaas adiga xaaskaada aad isku aragteen in la furaana waa mukhaalafa lishariica weeyaan laakiin mar kastaba dalqadii way dhici way dhacaysaa weeyaan waa mukhaalafa lishariica weeyaan marka arrimahaasoo idil ayay xadiidkan uu tilmaamayaa in marka miisaan acmaasha inuu miisaan u yahay waa u wada jeedna xadiidkaas way muuqataa weeyaan qaacidaa marka jirtay culummadu sameeyaan xagga mucaamalaadka iyo xagga cibaadada ay ku kala saaraan qaacidadaas waa qaacida maarata asal weyn wey waxaa la yidhaahdaa alaslu fi lcibaadaati almancu walxadru markii baabulcibaada la joogo baabulcibaada marka la joogo waxaan anaa iska samaynaya ma dhehayso laguma ogola waa mamnuuc inaad cibaado wax ah jeebkaada aad ka bilaabato xataa yaquuma daliilu calaa annaha mashruuca inay cibaadadan mashruuc tahay ilaa daliil kutusaayo la helo waa mamnuuc iskama samayn kartid cibaadada waa tawqiifi baa la ihahda waa tawqiifi oo maalan maqrib baan tukanay hadda saddex ragco wey saddexdaa ragca kama badin karno haddaad tidhaahdid ragcad kalan ku darsanaya ilaahay wafcalu khayru yili khayrka sameeye khayrkan kororsanaya hal ragcaan ku daraya afar baan ka dhigi oo faatixadii aad akriso aad wixii aad la akhrin jiray tasbiixdii iyo aad la timaada iyo tashahudkii ma lagaa ansaxaya salaadaada ma ansixi maya waa burtay lanna ragcad zaa'idaad la timid maxaa yeeley miqdaarkii baad dhaaftay qadarkii baad dhaaftay weeyaan marka cibaadada aslan lama sameeyo waa mamnuuc waana xaaraam inaad samayso ilaa wuxuu sharcigu kuu banneeye mooye wixii shareecadu daliil leh mooye cibaadada lama sameeyo laakiin mucaamalaadka way khilaafsan yihiin waxyaalaha cibaadaadka aan ahayn ee mucaamalaadka ah asalkooda waxaa la yidhaahdaa yani asluhaa waxaa la yidhahda aslu mucaamalaati alxilu shayga mucaamalaadka la yidhahda waa xalaal asalkoodaba waa ku bannaan tahay ilaa la helo xataa yaquuma daliilun calaa xadriha daliil mamnuucayo ilaa la helo waa ku bannaan tahay wixii mucaamalo ah waa shay kuu bannaan waay markii wax manciyo la helo markaasaad ka joogsan marba hadday mucaamalo tahay waa cibaadada cagsigeeda weeyaan waa kuwa bannaantaha asalkeeda xilli baad haysataa laakiin markay cibaado tahay waa mamnuuc ma samayn kartid ilaa daliil aad heshad mooye arintaas marka yani xadiidkan arrimahaas oo dhan ayuu maaragtay ay inoo kulminayaa weeyaan alxadiiu alkhaamisu marwiyin waxaa laga wariyey can caaishata radi allahu canha caaisha laga wariyey allaha ka raadi noqday qaalat inay tiri qaala rasuulu sal lla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man axdaa qofkii soo darisiiyo keeno kusoo daro fii amrina haadaa amarkeennan oo kan ah maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn fa huwa raddun bimacnaa marduudun calaa saaxibihi waa lagu celinayaa wey rawaahu bukhaariyu wa muslimu bukhaari muslim ba xadiidka way soo saareen wa fii riwaayatin limuslimin riwaayada imaamu muslimna dhexdeeda waxaa ku sugnaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun man camila qofkii camal falo camalan camal sameeyo laysa calayhi amruna amru diininaana uusan dushiisa ahayn ee ku sugnayn fa huwa raddun bimacnaa marduud calaa saaxibihi wey lama aqbalayo weya alxadiidu saadisu can الnucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam yaquul ina alxalaala bayinu waina alxaraama bayinu wabaynahuma umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min الnaas faman itaqa الshubuhaati istabra'a lidiinihi wacirضih wman waqaca fi الshubuhaati waqaca fi اlxaraam karaaci yarcى xawla اlxima yuushiku an yartaca fiih alaa waina likuli malikin xima alaa waina xima allahi maxaarimuh alaa waina fi اljasadi mudغة ida salaxa salaxa اljasadu kulh waida fasadat fasada اljasadu kulh alaa wahiya اlqalbu rawahu اlbukhaariyu wamuslim xadiidkii lixaad alxadiiث الsaadis xadiidka lixaad marwiyun waxaa laga wariyay can nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhu nucmaan ibnu bashiir saxaabigaa la yidhaahdo ayaa laga wariyey radia allahu canhuma isagii aabbihiiba allah ka raadi noqde qaala nucmaan wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka allah ayaan maqlay salawaatu اllahi wasalaamu calayhi yaquulu isagoo odhanayo ina alxalaala xalaashii shayga xalaasha la yidhaahdaa bayinun waa mid cad wey waa caddahay waadix wey wa ina alxaraama shayga xaraamta la yidhaahdo xaaraamta ahna bayinun isna waa cad yahay xaaraamtuna waa caddahay waa waadix weeyaan wa baynahumaa labadoodaas xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda waxaa ahaaday umuurun arrimo ayaa ahaaday arrimahaasoo mushtabihaatun yacni dheeh gashayo aanan caddayn xalaalnimana aan ku caddayn xaaraamnimana aanan ku caddayn arrimahaasoo laa yaclamuhunna ousan ogayn oynan garanaynso cilmi u lahayn kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka midihii ayan garanaynin waa shay mushtabihi wey xalaalnimadiisuna ma cadda xaaraamnimadiisuna ma cadda dadka intooda badanna ma garanayaan markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faman ittaqa shubuhaati faman itaqaa qofkii iska ilaaliyo ka dhowrsado ashubuhaati waxyaalaha mutashaabiha ee shabaha aan caddayn xalaalnimadeeda xaaraamnimadeeda qofka ka dhowrsado iska ilaaliyo istabra'a qofkaasi ay alaba albaraa'ata wa akhada albaraa'a wuu beri wuxuu dalbaday berinimo ayuu dalbaday lidiinihi diinkiisa ayuu beri yeelay ayuu u raadsaday u dalbay oo u doonay inuu diinkiisa beri noqdo wa cirdihi cirdigiisa ayuu u beri noqday weeyaan waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati shubhooyin dhexdooda qofka galana oon iska ilaalin sidii kii hore iskaga ilaashay waqaca wuxuu ku dhacaa fi lxaraami xaraamti lafteedii buu ku dhacaya shubhaadkii aan caddayn markuu qofku la yimaado uu sameeyo bimacnaa facalaha baa loo jeeda waman waqacad waxaa loo jeeda waman fi shubahaati ku dhex dhacaayoo la yimaadaan waqaca fi lxaraami xaaraamtii buu ku dhacay sababtu waxaa weeye shubhadu waa dariicatun ila alxaraami waxa xaaraamta ku gaarsiinaya wey waa wasiila wey markaasuu tusaale sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam mutashaabiha shubhooyinka dadka isticmaalo oo la yimaadaa inay xaaraam gaarsiin karto tusaale ah buu noo sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi karaaci buu la mid yahay qofkaasi kii qowsaarka ahaa ee xoolaha ilaalinayey geel iyo lo iyo ari waxay doontaba ha noqoto ilaalinayay ayuu la mid yahay raacigaasoo yarcaa xoolihii ilaaliyo xowla alxima shirmadii ama beertii meeshii la ooday gaararkeeda ku ilaalinayo xoolihii ku ilaalinayo yuushiku wuxuu u dhow yahay yacnii xoolahaasi an yartaca inuu daaqo fiihi ximahaas yacni shirmada ama beertaasi la soo ooday inay xoolahaasi inta ku dhacaan ay daaqaan ayay u dhowdahay arrintu wey leanna markaad ood yaroo meeshaan taallo xoolo a ah ku iglaaliso meeshaanna ay shirmadana ximuhuna ay tahay meel barwaaqaahoo doogla ay tahay xayawaankii waa gudbayaan waa tallaabsanaya beertii bayna daaqayaan marka sidaasoo kale qofka shubhada shubhada saa u wareego shubhaadka la yimaadaa xaaraantii bay gaarsiini wey taasoo kale bay la mid tahay markaasuu haddana wuxuu yani arintan tusaalaheedibu weli wadaa nebiga alaa hooyaay dadow yani xarfu tanbiiha la yihahda tanabahu baraaruga dadow baraaruga wa ina likulli malikin boqor kasta kulligii wuxuu leeyahay u sugnaaday ximan beer ama shirmo buu leeyahay meel uu ootay ayuu leeyahay oo laga geli karin uusan ogolayn in laga galo alaa hooyaay dadow baraaruge wa ina xima allaahi alla xayndaabka uu soo ooday shirmada uu sameeyey oo uu leeyahay yaan la soo gelin oo odhanayo maxaarimuhu wixii uu xarimay weeyaan alla maxaarimtiis wuxuu xarimay muxaramaadka uu xarimay waa shirmadaas uu ilaaliyey weeyaan alaa hooyaay dadow tanabahu baraaruga wa ina fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugan bani aadamka jirkiisa jasadkiisa dhexdiibaa waxaa ku sugan mudqatun cad hiliba oo la calalin karo oo qofka intuu liqi karo oo kale afka gelin karo kalaa loo jeedaa ayaa jidhka dhexdiisa ku sugan idaa salaxat haddii ay wanaagsanaato cadkaa hilibkaa hadduu fiicnaado oo saalix noqdo ou fiicnaado salaxa aljasadu jasadkii waa wanaagsanaanayaa kulluhu dhammaantii jidhka intiisii kale cadkaa hilibkaabay raacayaan weyaan waidaa fasadad cadkaa yarkoo mudqadaa hilibka ahi hadday ay fasaado xumaatana fasad aljasadu jirkii dhammaantii kulluhu dhammaantii waa fasaadaya waa wada xumaanaya alaa hooyaay jasadkaas aan idiin sheegayo wahiya mudqadaasi mudqada aan idiin sheegaya cadkaa hilibka ihi alqalbu qalbiga weeyaan qalbiga hadduu tooso oo qalbi saliima oo noqdaa jawaarixdii xubnaha kale way raacayaan qalbigaasi raacaya waa toosaya haddii qalbiga xumaadana jirka intiisa kale qalbigaa xun ayuu dabagalaa weeyaan rawaahu lbukhaariyo xadiidka bukhaari iyo muslimba waa ay wariyeen weeyaan xadiidka sidaa arkaysid waa mutafaq calayhi wey waa min riwaayati ashacbiyi camr shacbi oo ka wariyay nucmaan ibnu bashiirin radia allahu canhu alfaado kale oo lagu wariyana xadiidkan way jirtaa tirmidi iyo khayrkiiba ay soo saaraan laakiin ziyaado iyo nuqsaanba labadaba waa ay leedahay weeyaan laakiin axaadiista alfaadaasi kulligeed ku timaaddo waa alfaad mutaqaariba oo isku dhowdhow sida ibn rajab alxambali kitaabkiisan uu ku leeyay jaamic alculuum walxikam uu leeyahay weyaan xadiidka marka waa xadiid cadiimaho weyn wey xadiid aad u weyn waay wuxuuna ka mid yahay min jawaamic اlkelim yani inta uu nabigeena ku kulmiye fiiri wax yani kelimaadkaa koo kooban alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin wa baynahuma umuuru mushtabahaat waa hadal xikmo laho hadal in haddii la sharxa la yidhahdo waqti dheer qaadan lahaa yuu kelimaadkaa nebigu ku ururiyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidkaas waxaa ku sugan axkaamta oo saddex qaybood loo qaybiyo axkaamta saddex qaybood loo qaybiyo baa dhexdiisa ku sugan xalaal xalaalnimadeedu caddahay xaaraam xaaraamnimadeedu caddahay shay aanan xalaashiisa iyo xaaraamtiisu caddayn saddexdaasaana lakugu kala qaada xadiidkii wey shayga xalaasha ah oo xalaalnimadiisu ay caddahay cid walba way garan sababta nusuusa caddaysay aayaad qur'aan iyo axaadiistii nabiga bo nabigeenu ku caddeeyey iyo qur'aankiiba ilahay noogu caddeeyey waxaa ka mid a ah, aklu طayibaati waxyaalaha ayibka ah ee wanaagsan oo xalaasha ahee wanaagsan oo ayibka jirkana anfacayo cunitaankooda la cuno hadday tahay zarcigii wixii la beerayey hadday tahay oo maaragtay eh, xubuubkii la goosanayay sida galeydii masagadii bariiskii heedii wixii lamidka ah yacni waxa la cuno o dhan waa shay xalaalow imaartii baa ka mida ah mirihii yani maarata waxyaalaha amaraadka la yidhaahdo ee la gurto oo ilaahay noo xalaaleeyey cambihii babaygii muuskii wixii lamida ayaa la yidhaahdaa yani taasoo kale xayawaanka ilaahay oo noo xalaaleeyo bahiimat lancaam geelii iyo lodii iyo arigii iyo wixii lamidka ah ugaartiina loo xalaaleeyey oo kale waxyaalaha ashribaadka oo ayibka la cabo waxyaalaha la cabo xalaasha ah cabitaanka naloo xalaaleeyebaa ka mida waxa la labisto oo xalaasha naloo ahba ka mida nikaaxii baa ka mida iyo maarata guurkiina loo xalaaleeye baa ka mida yacni waxaasoo idil ayaa la yidhaahdaa ayibaadka oo naloo xalaaleeyey xalaalnimadeeduna ay caddahay weeyaan qaybtan xaaraamnimadeedu ay caddahayna iyaduna waxa weeye baktiga oo kale cunitaankiisa la cuno waa xaaraam weeye haddaysan daruuro kuu geynin dhiiggii in la cabo damin masbuux dhiig daadanay in la cabo soomaalida dhiig ba isku daweeyeen kuwa jinniga iyo balada dadka ku waxeeyo cudur waay maahan caafimaad ma noqdo waana xaaraam in laisku daweeyo weyaan maxaa yal shay mutanajis ah yani inuu qofku isku daweeyana sax ma aha dhiigga in la cabo daman masbuux ilah waa laga xarimay subxaana wa tacaala khansiirka iyo doofaarka oo la cuno khamrada oo la cabo dadka maxaarimta nikaaxooda xaaraamta ka ah ood guursato ama aad u tagto jimaac u dhaco iyo waxa lamidka ah xariirta iyo dahabka ay raggu labistaan waa xaaraam wey buyuucda muxaramada ah beeca xaaraamta sida ribada oo lagu shaqaysto qamaarka iyo maysirka waxaa la yidhaahdo kaasinooyinka iyo beleda la tago yacni dadka xoolahooda oo la boobo oo la dhaco qaaticu ariiqa oo dhulka boobo waxaasoo idil waa muxaramaadkii weeyaan waa xaaraamnimadeedu ayana way caddahay qaybta saddexaad waa qayb yacni xalaalnimadeeduna aysan caddayn xaaraamnimadeedina aynan caddayn sababtu waa maxay sababtaynu u caddayn waxaa weeye yacnii waxa keenay shaygan xaaraamnimadiisa in xalaalnimadiisa la kala garan waayo waa shay laisku khilaafay weya waxyaalaha laisku khilaafay wey waxaa laisku khilaafo oo kale maalan waxaa ka mid ah hadda nabiidka baalka la yidhaahdo nabiid waxaa la yidhaahdaa timirta oo inta la qaso yacni timirta ayaa inta biyo lagu shubo la qamiiriyo khamray isku bedelaysaa mararka qaarkood marka yani muskirkeedana waa yaryahay sakraa waalida iyo dadka waalaysa waa yaryahay qolo badan abu xaniife iyo ama badan waxay leeyihin laa ba'sa dhib ma laha waa ogol yihiin laa ba'sa waxba ma dhibo kan khamre ma ah culammadana way xarimaan kaasoo kale baa ka mid ah hadda maalan sigaarkaoo kale ka soo qabo markii ugu horraysay iyo tubaaka ila laga sameeye geed bay ahayd waxay leeyihiin markii hore arrinkeedu ma caddayn laakiin hadda arrinkeedii sigaarka arrinkiisu waa cadyahay maxaa yeelay shaygan dararkiisa dhibka uu leeyahay na waa lagu xarimaa koo qofka xoolihiisiibuu gubayaa oo xoolahu maalayacni ku bixinaya markuu sigaarka cabayo wuxuu ku samaynayaa jirhkiisa iyo dhibaya sida atibada iyo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen sambabihiisa wada madoobaanaya isaga dhama ugu dambaynna kuwa soo saara laftooda taxdiir iyo maaragtay digniin ku qoro lahayo ka qaadaysa iska ilaali gaalida soo saaraysay ayaa le kansana laga qaada odhanaya marka xaggii badankiina wuu dhibi maalkiina wuu dhibaya bal intaa waxaa ka sii daran masaajidda soomaarag marka masaajidka la yimaado nabigeenna yo u diiday inay masaajidda yimaadaan dadka basasha soo cuno basal basasha waa shay xalaalo cunno maxaa yeelay fa ina almalaa'ikata tata'adaa bimaa yata'adaa bihi linsaanu bani aadamku waxay ku dhibtoodaan mala'igtan oo ku dhibtoonaysa qofkii basal ama toon soo cuno masaajidka naga imaanin ayuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam waxaa loo diiday urkaas ninka sigaarka cabo balshasha xalaasha iska dhaaf qofka sigaarka cabo jirkiisa uraya xataa markuu ku ag istaago dhinacaada ku tukana waa uraya soo malaa'igtuna ku dhibtoon mayso marka saxaabada intay qadaadka qabtaan kii basal soo cuno ay masaajid ka saari jireen xoog uga saari jireen hadda dadka sigaarka cabo inta qaban inaa hadduu soo uro inaa masaajidda ka bixin la wey waa in masaajidda laga bixiya markuu jirkiisa urayo leanna saxaabada waa cayrin jireen taasoo kale in la sameeyo weeyaan isagoo tukanaya baakatka ka soo dhacaya ad masaajidku safka kuula jira jeebka ugu jiraan marka waxyaalahaasoo kale eh, hadda mushtabih ma aha mushtabih ma aha arrinkiisu waa cadyaad sigaarka laakiin nabiidkaasoo kale bay culammadu isku khilaafaan waxa keenay marka ishtibaaha arrinka inuu kala caddaan waayo imaa inuu daliilka ku xihan yahay wa imaa in oo uu ku xihan yahay daliilkan xukumkan ma mutaabaqaynaya ma daboolaya oo ma isleeyihiin labadaasunbay ayaa khilaafka keenaya wey ay arrinta u caddaan weysay maalan xadiidkana la isku khilaafay xadiidkan yaa qolona waxay yidhaahdeen culammadii waa saxiix qolona waxay yidhahdeen maya ma sugnaanin nebiga kama sugnaanin qoladii marka aan xadiidka inuusan sugnaanin ayadu qaadatay mushtabihii way ku dhaqmaysaa leanna waxay u jeeda inuu wax xarimo aysan jirin qoladii u caddaatayna waxay leein maya waa xaaraam marka sidaa darteed buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaclamuhunna kaiiru min annaas in badan oo dadka ka midii ma oga kaiirun lafdiga la yidhahdo oo nebigu isticmaala kaiir marka macnaheedu waxaa waaya in badan oo dadka ka midana way yaqaanaan way garanayaan in badan oo dadka ka midana ma garanayaan laakiin haddii la dhihi lahaa laa yaclamuhunna akaru nnaas haddii la dhihi lahaa dadka badankoodu ma garanayaan inta garata ayaa yaraan lahayd laakiin hadda dad badan baa mujtamahaadkii yaqaano oo garanayo lanna nebidii lafdi kaiiru isticmaalay kaiiru min annaasi yaclamu kaiiru min annaasi laa yaclamu dadka inta badanna way yaqaaneen in badanna ma garanayaan macnahaasoo kale buu noqonaya wy inuu marka daliilkaa uusan caddayn nebiga ma ka sugnaaday mise kama sugnaanano saxiix miya mise ma aha ma la xujaysan karaa waa qodob wey waxa ijtibaaha keenayay ka mid tahay waxa keenayo xadiidkan xugumkan ma ku daboolmayaa muntabiq ma yahay lanna xadiidka waxaa la rabaa naftiisa waa inuu mas'aladan iyo xukunkan uu ku daboolmi karo waaqicuu ku yahay ma ku noqon karaa qolo waxay qabtaa inuusan ku noqon karaynin uusan daliil u ahayn qolona daliila u tahay arrimahaasoo dhan baa keeni karo alaa kulli xaalin calaa kulli xaalin ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo caddeeyey kitaabka qur'aanka ah iyo wax alla waxaan u baahannaho dhan nagugu caddeeyey rasuulkana waa noo caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh qur'aanka ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati naxli wuxuu leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay qur-aankii baan kugu soo dejinnay isagoo ah mid caddaynayo shay walba kulligii tibyaanan likulli shay shay kasta kulliga isagoo caddaynaya idinku soo dejinnay tan kale wixii dhiman nabiyulaahi maxameda ilahay u wakiisho loo loogu soo dejiye qur-aanka inuu caddeeyo sida isla fii suurati naxliba uu maarata allah leeyahay waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun adigaan qur-aanka kugu soo dejinnay nebi maxamedow maxaan kugu soo dejinnay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim inaad dadka u caddayso wixii adiga lagugu soo dejiyey inaad u caddayso nabigeenna waa noo caddeeyey salaadda qur-aanka wuxuu leeyahay wa aqiimu salaataana la yidhi salaada tukada laakiinna looma sheegin maqhribkuma saddex ragcaa qur-aanka kama soo helaysa cishuhuma afar baar fajarkuma laba ragcaa ma soo helaysa yaa noo caddeeyey nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maqhribka labada ragcoo hore inay jahriye tahay oo lala jahro ragcada dambena la siraysto cishaha labada ragcaa dambe labada ragco lala jahro duhurka in la wada siraysto casarka la siraysto waxaasoo dhan nabiyulahi maxamedaa noo sheegay waxyaalaha noo caddeeye weeyaan xajka isagaa noo caddeeyey soonka isagaa noo caddeeyey qaabka u soomayno marka waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakaruun sidaa darteed buu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taraktukum calaa baydaaa naqiya layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haaliku waxaan idinkaga tegey yacnii waxaan idinkaga tegey buu leeyahay diin cad oo saafi ah ayaan idinkaga tegey buu leeyahay idinkoo dushiinaa idinkaga tegey diin cad oo aan wax ku jiro qabasha jirin baa idinkaga tegey habeenkeedu maalinkeeda uu la mid yahay ille habeenkii mugdiboo noqon lahaa maalinkii oo kale uu la mid yahay iftiin labadaba diin saasaa idinkaga tegey kama leexda ilaa qof halaagsamay mooye cid kaleo ka leexanaysa ma jiro ilaa qof halaagsamay mooye xadiikaas imaam axmed ibnu maaja xadii cibaad ibnu saariya weeye xadii kale imaam axmed iyo abaraaniba ay warinayaan abu dar baa wuxuu leeyahay tuwufiya rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nabigeennaa la oofsaday wamaa طaa'irun yuxariku janaaxayhi fi الsamaa'i ila waqad dakara lana minhu cilma yacni wuxuu leeyahay nabigeenna markii ilaahay u oofsaday iska daa wax kale eh shimbir hawada garbihiisa ku dhaqdhaqaajiyo ku haadaahi ma ohan jirin ilaa nebiga cilmi buu noogu sheegay cilmi buu nooga sheegay bimacnaa wax kastoo nooga warramay markaasaa la weydiiyey saxaabada la yidhi oo xataa nabigama idiin warramay yani maarata qofka siduu saxaarada iyo musqusha markuu galo uu isticmaali lahaa markaasuu yihi xata alkhiraa xataa musqusha dhexdeedii iyo suuliga wixii aad ku qaban lahayd waana loo sheegay lugta bidixda inaad ku bilowdo inaad maaragtay allah bismi illah allahuma ini acuudu bika min alkhubuthi walkhaba'ith inaad tiraadid oo ducaysatid qaabka markaa ka soo baxayso lugta midigta yani bidixda aad dib u dhigto midigta soo hormariso haakada inaad ufraanaka ufraanaka ufraanaka akrisid xataa nabigeena wuuna baray calayhi salaatu wasalaam yani wuxuusana barin ma jirto weyaan marka diinkan waana loo caddeeyey oo nebiyulaahi maxamed aa noo caddeeyey dadkan uu nebigu leeyahay laa yaclamuhuna kaiiru min annaasina dadka badankood ma ay og marka la leeyahay maxay la ogaan waayeen sababkay dadka badankooda u ogaan waayeen waa maxay waxaa la yidhaha liqilati fahmihi horta inaysan xadiidkan aynan fahmin ama taqsiir fi lmacrifa barashadii yani maaragtay ay baran lahaayeen bay taqsiir ku sameeyeen cilmiga barashadiisii bay ka gaabiyeen ama suu baaba jiro waa og waa iskaga leexday waa ka tegay kuma dhaqmin wahaakada arrimahaasoo idilbaa maaragtay gelaya weya wuxuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan shubhadaas oo dadka badankood aysan garanayn dad badanna ay garanayaan yani dadka markii loo eego shubhada laba qaybood ba uqaybsan yihiin laba qaybood baa loo qaybiya qayb waa qayb shubhadan inta aragtay ka gaabsatay faraha ka qaada iskaga tagtay aanan ku dhaqmin bannaankay ka istaagin kuma dhaqmaan qaybna shubhadiibay dhex dabaasheen qaybta shubhada iska ilaalisay oo aanan dhex gelin oo bannaanka ka istaagtay waxa weeyaan waa qaybta diinkeedii iyo cirdigeedii la badbaaday marka nebiga uu leeyahay faqad istabra'a lidiinihi waxaa loo jeedaa fii maa baynahu wa bayna allah asaga iyo allihiisa wixii ka dhaxeeyey oo diin ahaa wuu beri noqday beri buu yeelay wax shubhaa ma uusan gelinin soo maaha wa cirdihi marka la leeyahayna cirdigiisa sharaftiisa cirdiga waxaa la yidhaahdaa meesha bani aadamka lagana ammaano lagana cayo yani waxaa la yidhahdaa mawdic almadxi wadami baa la yidhahdaa min alinsaan marka sharaftiisii sharaftiisii yani iyadana wuu beri yeelay fii maa baynahu wa bayna annaasi baa loo jeeda isaga iyo dadka dhexdiisa dadkii markuu subhada ku dhex iska ilaaliyo wallaahi hebel waa fiican yahay waxaasu iska ilaaliyey ayaa dadkiina odhanaya sida ilaahay diintiisa u badbaadiyo kale qaybta labaad waa qofka shubhadii ku dhacay shubhada qofka ku dhacaa shubhadaas waa wasiila iyo dariica waxay gaarsiisaa xaaraamtii bay gaarsiini buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku miaaliyey qofka beer oo nin boqora xirtay yani beer buu xirtay oo meel barwaaqalo iska xirtay oo le liima soo geli karo kaasoo kale nin xoolo ku ag ilaalinayoo kaleeto ayuu kala mid dhigay xoolaha laabudda inay marka dambe markii wax bannaanka jooga ay soo bannaystaan marka dambe beertaa waa gelayan wayna daaqayaan taasoo kale buu kala mid dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka macnaheedu waxa weeye waa dariica w waxaad idhaahdaa waa wasiila w wixii ku gaarsiinayey xaaraamtii wixii ku gaarsiinaye weeyaan waxay yidhahdaan culammada shay kasta waxay yidhahdaan kullu dariicatin tuusilu ila almuxarami yajibu an tuqlaq wasiilo kasta kulligeed oo dariico kastoo ku gaarsiinaysa shay xaaraama islaamku waxa weeye waajib waxaa in la joojiyo in la xiro waa la xiraa waa la joojiyaa weya maalan wasiiladoo kale hadda waxaa ka mid a gaalka oo mushriga ah haddaa ilaahaysa caydo haddaa ilaahaysa u caabudaya dhagax buu caabudaya maalan aad ka caydo tiraahda ilaahaysi iyo waxaad adiga caydo adna ilaahaad u caynaya soo maha waa kuu jawaabaya allah rabulciza ood adiga caabudaysay adaa caydu usoo jiiday soo maha adaa u keenay in la caayo waa allah uu leeyahay walaa tasubu اladiina yadcuuna min duuni اllaah fayasubu اllaha cadwa bigayri cilmin marka gaalada ha ka cayina ilaahyaashoodii ay caabudayeen gaalka markaad adiga ilaahiisa ka caydo adna ilaahay marka caynaya cadowtinima isagoo iska kaa dhicinaayo ayuu ilaahay u caynaya marka inaad gaalka caydo ilaahiisa caydo waa dariico iyo wasiilo gaarsiin karto in alla la caayo marka jooji wey ka istaag waxaa ka mid ah wasaailka waxaa ka mid a ah, wiil qof laba qofoo ajnabi kale ah nin iyo haween nin iyo gabar wiil iyo gabar inay qol keligood meel ku khalweeyaan ama meel mugdi ay isla galaan xataa iyaysan mabcasi samaynin khalwada waana la ka reebay soo maaha nabigeenna muxuu yidhi laa yakhluwanna rajulu biimra'atin ilaa wa macaha duu maxramin inuu maxram la jooga mooye qof maxramkeeda la jooga mooye yaysan nin iyo haween ajnabi kale ah miyaysan meel ku gooni noqon keligood maxaa yeele hadday gooni noqdaan maxaa imaanayo ashaydaanu aaliuhumaa waxaa imaanaysa inay macsi timaado taataabashaa imaan kabacdii marka dambena inay xaaraantii zinadii ku dhacaan ayaa imaanaysa weya ayadana lama ogola wasiiladaa marka khalwadii waa la joojiyey saysan zina u imaanin waxaa la mid a ah, adigoo sooman qofka weliba maaragtay ee shahwadiisu ay ay deg deg badan tahay oo ragga ah haweentaada adig kuu banaaneed maalin ramadaan adoo sooman haddaad og tahay inaad iska qaban karaynin mubaasharada xataa waa laguu diida inaad istimtaac samayso waa laguu diida waa ka leexo maxaa yeelay istimtaacaas wuxuu ku gaarsiinayaa ee mubaasharadaasi inaad jimaac la timaadaan ayuu idin gaarsiinaya marka iyadoo joogtaa lagaa joojiye waa wasiilo wey waa lagaa reebay waxaa la mid a ah haweenta hadday xayd qabto hadday xaa'ido tahay oo xayd ay qabtahay lama ogola maa bayna surati warukba inta u dhaxayso xudunta iyo labada jilbood inta u dhaxayso inaad qofka ka taabta lama ogola haweentaadii lafteedii inaad kala istimtaacto lama ogola nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiis markuu u yeerayo wuxuu dhihi jiray ii kaalay fatazir fataziri buu dhihi jiray markaasay marada halkaa kusoo xiranaysaa xudunta korkeeda ilaa jilibka jilbaheedii qarsane marka inta ka kolayso istimtaac uu ku samayn karaa maxaa la diidayaa haweentii waxaa ida ah haddii aad istimtaaca ah aad samaysid oo inta xuduntai meesha ka hoosaysa aad tagto waxaa dhici karta inaad haweentii xaa'idadii la yidhi yani maaragtay yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiidi ilaahay yidhi inaad ku dhacdabaa imaan karaysa weya marka dariicadu waxaa la yidhaahdaa waa daliil sharci ah oo wasiiladaas in la iska ilaaliyo wax alla wixii xaaraam ku gaarsiinayo in la mamnuuco waa shareecadeenna qabta weeyaan wuxuuna nabigu noo sheegay qofka inay arintani la mid tahay maarata alla shirmada uu samaystay beerta iyo maarata wax uu soo meegaaray inay yihiin maxaarimtii alla subxaana muxaramaadkiisii oon la ogolayn in la gudbo lama ogolo inuu boqorku wax samaysto ninka madaxdaa inay meel iska xirtaan ximada hadda waxaa la yidhaahdaa laba miday noqotaa inay mid xaaraama noqoto beertan la soo ootay iyo mid xalaala inay noqoto labadaasay u qaybiyaan xaaraan markay noqonayso waxa weeye ninkaa madaxweyne weeye muslimiintiibuu madax u yahay dhulbuu iska soo xaraysan dhulkii dadka ay ay xoolaha muslimka daakil oo dhul doog leh ayuu iska soo xaraysanaya oo leeyahay ligama soo geli karo anaa madaxweyne dhulkii ka ah dhulbuu iska xihanaya waa xaaraam naftiisa u xihani xoolihiisa xoolahayga bisaa daaqayu leeyahy cid kale ma soo geli karto lama ogola laakiin haddii uu sameeyo muslimiinta iska leh hadday abaaru dhacdo ama xoolihii wax waayaan halkaa ha daaqeen inta ka horaysana ha la ilaaliyo waa shay bannaan weeyaan usan naftiisa u waxayna muslimiinta u sameeyo waa loo ogol yahay weeyaan maxaa yeelay nabigeenna wuxuu noo sheegay dadku inay saddex shay shirko ku yihiin saddex shay sida xadiidka abu daawuud imaam axmed ay warinayaan wuxuu yidhi almuslimuuna shurakaau fii alaaa muslimiinta saddex shay ayay shirko ku yihiin oo nina uusan ninka kale u diidi karaynin waa kuwe waa fi lmalai waalmaai wannaar saddexdaa shirkaa lagu yahay meel ilaahay roob uu ku soo dejiyo dhul iska waxaysanoo aan cid leh jirin balle iska biyo aho meesha fadhiistay inaad inta soo meegaarato tiraada anaa iska leh cid kaleo ila cagaysa lama arko lama ogolo waa shurakaa cid kastaa iskale balligaas oo biyahaas inay cabto la rabaa weya daaqu waa sidoo kaleeto dhul daaq oo doog leho xoolihii ay daaqi karaan inaad inta iska soo xariisato tiraada anaa iska leh laygama soo geli karo lama ogolo waa shurakaa dadko dhanba muslimiinta isla leh wey waa laisla leeyahay wakadalika dabka dabkuna sidoo kale waay inaa u diidid ma ah haddii dab lagu weydiisto si dadka ha u diidin waa shurakaa nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam shirkaa lagu yahay xadiidkaas marka wuxuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam noo sheegay alaa waina xima allaahi maxaarimuhu markuu leeyahay macnaheedu waxa weeye war ha u dhowaanina allah arintaan soohdin sameeye ha gudbina weeyaan waa waxyaalaha nalaka xarimay baa loo jeeda maxaarimta maxaa yeel qur-aanku ilaahay ku leeyahay tilka xuduud ullaahi tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha fi suurati albaqara taa waa ilaahay soohdintii uu dhigaya ha tallaabina wuxuu kaloo leeyahay tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allaahi fa ulaa'ika hum alظaalimuun isla fii suurati albaqara waa ilaahay soohdimihii uu dhigaye ha gudbinina baa la leeyahay maxaa yeele qofka tallaabaahi xuduudda ilaahay soodinta uu dhigay wuxuu xarimay tallaabo waxa weye dadka daalimiinta ayuu ka mid noqonaya weyaan marka waxaa la rabaa qofka inuu intuu ku dadaali karo waxyaalaha shubahaadka inuu ka fogaado waxaan kuu caddayn daliilkeeda aan kuu caddayn ha gelin laakiin annaga waxaan u badannahay dadkayga u badan yihiin markaan shayga dhex dabaalanno oo la dhex galo oo muddo la wato yaa markaa kabacdi la yidhahda wadaadow bal ka waran wadaadada inta loo yimaada le waxa ka waran waabaad samaysabe intaadan samaynina lagaa rabaa inaad wax weydiiso soo maa ado wadaadka u tirahdid waxaan ma bannaan yahi mise ma bannaan inaad tiraahdo aad weydiiso wey intaada ku dhaqaaqin laakiin markaan shab niraana kabacdi baan weydiinaynaa lama raba iyadana walidaalika ayay salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim sida xasanulbasri iyo a'imo badan waxaa laga wariyaa wuxuu dhihi jiray maa zaalat itaqwa bilmuttaqiina xataa tarakuu kaiira min alxalaali makhaafaة اxaraam wuxuu ohan jiray xasan basri taqwada kama aynan zuulin alla kacabsiga dadka mutaqiinta ilaahay ka baqaaye taqwadoodii kama aynan zuulin ilaa in badan oo xalaala ay ka tagaan ayagoo ka baqaa inay xaaraam ku dhacaan wax badan oo xaraama wax badan oo xalaalo u bannaana bay waxay uga tegayaan ama xaaraam ku dhacda darteed bay uga tagaan sufyaan ibnu cuyayna wuxuu dhihi jiray oo hadalladiisi ka mid a sheekhuna uu noo soo guuriyaa laa yusiibu cabdun xaqiiqata aliimaani xatى yجcala baynahu wa bayna alxaraami xaajiزa min alxalaali waxataa yadaca alإثma wama tashaabaha minhu wuxuu odhan jiray qofka addoonku iimaanka xaqiiqadiisa ma helo iimaanka dhabnimadiisa ma helo ilaa uu isaga iyo shayga xaaraamta ah dhexdooda ou shay xalaal dhexdooda uu yeelo oo xaaraamtii xalaal ay ka soo xigsato asaga iyo xaaraamtii xalaal ay udhaxayso ilaa uu ka tago imiga iyo wax all wi ka tashaabuh ka galo oo ka dhehgalowsan garanaynin nusuusteeda aysan u caddayn ilaa uu ka tago yacni qofkaasi dadka mutaqiinta kama mid noqonayo tan kale xadiidka wuxuu kusoo khatimay nebiga calayhi salaatu wasalaam jirka inay cad yaro hiliba ku jiro cadkaa hilibka ah qalbigu ku tilmaamay waxay culammadu ku tilmaamaan qalbiga waa melikul acdaa xubnaha isagaa boqor u ah xubnaha isagaa boqor u ah amarkiisa marna ma khilaafaan xubnaha kaleeto qalbiga meesha u jeediyo ayay u jeestaan marna amarkiisa ma khilaafaan waa mutiiciin weeyaan mar haddii marka boqorkaas oo qalbigaa uu tooso oo saliim uu noqdo shirkigii bidacdii macaasidii muxaramaadkii shubahaadkii uu ka fogaada qalbigaaga saafi ou noqdaay mar hadduu noqdo xubnaha intooda kale qalbigaasaa hogaaminaya way ku waafaqayaan jirka intiisa kale waa wanaagsanaanaya laakiin haddii qalbigii shirki ou galo shubahaad ay galaan yacni kufri ou galo nifaaq ou galo bidca ay gashaahi ah, jawaarixda kalena xumaantaasay la wadaagaan iyo macaasidaas ayay la wadaagaan weeyaan marka waxaa la yidhahdaa waa melikulacdaa wey waxa qofka anfacayana waa qalbiga saafiga wey qalbiga saafiga sida allahba uu leeyahay subxaanahu wa tacaala yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbigaa saliimka ah ayaa dadka anfacaya walidaalika xasan basri raxmat ullahi calayhi waxaa laga soo guuriya sheikheena ka soo guurinaya hadal aad u qiimo badan wuxuu leeyahay maa nadartu bibasarii walaa nadaqtu bilisaani walaa badashtu biyadii walaa nahadtu calaa qadamii xataa andura calaa طaacatin aw calaa macsiya fain kaanat طaaca taqadamtu wain kaanat macsiya ta'ahartu wuxuu leeyahay weligey indhahayga waxba kuma fiirin oo carabkayga kagama hadlin oo gacantayda waxba kuma aanan qabanin oo lugahayga kuma aanan istaagin yacnii ilaa aan fiiriyo shaygan ama aan fiirinayo ama aan ku hadlayo ama aan qabanayo ama aanu ku istaagayahay ilaa aan ka ogaado ma ma taaco ilaahaybaa mise waa macsi ilaahay ilaa aan ka ogaado haddaan ogaado taaco inay tahay markaasaan ku dhaqaaqi hadday macsiyo tahayna waa ka joogsanayaa buui dib baan uga dhacaya marka yacni waxa weeyaan xadiidkaas waxa uu xadiid aad u qiimo badan weeyaan qalbiga qofka saliimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa ayuu gaarsiiyaa weeyaan alxadiidu saadisu xadiidkii lixaad marwiyin can nucmaan ibn bashiir can nucmaan ibni bashiirin baa laga wariy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اlahi sal ه alيه waslm baan maqlay yaquulu odhanayo in alxalaala xalaashi bayinun way caddahay wa mid cad wey in alxaraamana bayinun wey wa caddahay wa baynahumaa dhexdooda waxaa ah umuuru mushtabihaatun arrimo isku eg eg baa ah oo laa yaclamuhunna uusan garanaynin kaiirun in badanoo min annaasi dadka ka mida ah, xalaalnimadeedana aynan caddayn xaaraamnimadeedana aynan caddayn faman ittaqa qofka iska ilaaliyo ka dhowrsado ashubuhaati waxyaalaha aanan caddayn qofka aanan qofka iska ilaaliyahay daliilkooda uusan caddayn istabra'a wuu beri noqday wuu la beri noqday lidiini diinkiisoo beri yeelay yacni wuxuu u dalbay berinimo ayuu u dalbay oo asagii iyo allo diinkii ka dhexeeyey baa beri ou maarata baraa u haysta wa cirdihiina asagii iyo dadka waxuu u dhexeeyey sharaftiisa ayuu la beri noqday weeye waman waqaca qofkii ku dhaco oo la yimaado fi shubahaati waxyaalihii shubahaadka la yimaadana waqaca fi lxaraami buu ku dhacaa ka raaci buu la mid yahay kii qowsaarka ahaa ee ilaalinayay oo yarca ilaalinayo xoolihii xawla alximaa beerta gaararkeeda ku ilaalinayo ama shirmadii meeshii lasoo ooda ku ilaalinayo yuushiku wuxuu u dhow yahay an yartaca fiihi inuu daaqo xoolaha uu ilaalinayo inay beerta galaan oo daaqaan alaa hooyaay dadow baraaruge wa ina likulli melikin boqor kastaa wuxuu leeyahay ximan ayuu leeyahay shirmo iyo maarata meeluu soo ootay iyo beer buu leeyahay alaa wa ina xima allaahi alle shirmadiisuna maxaarimuhu weeyaane alaa hooyaay iska ilaaliya ha u dhowaanina wey alaa hooyaay wa ina fi ljasadi jirka waxaa dhexdiisa ku sugan mudqatun cad hiliba idaa salaxat hadday wanaagsanaato salaxa iyo salixa iyo saluxa yani salaxa iyo saluxa baa la yidhahda laakiin salixa ma jirto wax la yidhahdo salixa laamka lama hoos dhigo saluxa iyo salaxa labada waa la isticmaali karaa idaa salaxat hadday wanaagsanaato salaxa oo wanaagsanaanay aljasadu kullu waidaa fasadat hadday xumaato jirkaana fasada aljasadu kulluhu jirka dhammaantiisa oo xumaanayo alaa wahiya alqalbu qalbiga qalbigana waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan caqliga waa qalbiga weeyaan bay dhahaan culamadu saasay dhahaan maxaa yeele isagaa wax lagu fahmaa idraagii dareenkana isagaa iskale weeyaan rawahu اlbukhaariyu wa muslim hada wbilahi towfiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamedi wali sab slm